wman tabicahum biixsaani ilaa yowmi iddiin ama bacd waxaan filaya abwaabu ljumuca aan ku jirnay waxaanan joognay faslun yusanu lguslu lixaadirihaa soo halkaas ma hayn ayb insha allah cashirkeenna caawana inta abwaabuljumuca ka dhiman buu ku saabsanaan doonaa yusanu waxaa sunno ah alguslu inuu qabays baa sunno ah lixaadirihaa qofka jumcada tegaya ee soo tukanaya waxaa sunnaha inuu qabaysto wa qiila waxaa la yidhi likulli axadin qof kasta ama hataga ama yaanu tegine qabaysku waa sunno wa waqtuhu xilligiisuna min alfajri salaada subax markay soo gashuu ka bilowdaa wa taqriibuhu in loo dhoweeyo min dihaabihi aaditaanka uu qofku aadayo jimcada aadayo yaa afdalu fadli badan oo wanaagsan fain cajaza hadduu kari waayo tayamama waa gabagabaysanayaa fi lasaxi sida raajixa halkan mualifku raxima allahu tacaala wuxuu kaga hadlay sunanka jumcada waxaa ka mida in la qabaysto iyo axkaamta la xidhiirta masalada koobaad wuxuu ka hadlay qabayska xukunkiisu waa sunno masalada labaad wuxuu sheegay waxay sunno u tahay qofkii jumcada tegaya masalada saddexaadna wuxuu kaga hadlay waqtiga asalka iyo waqtiga ikhtiyaarka ama fadiilada masalada afraadna wuxuu kaga hadlay qofkii qabays waaya ama awoodi waaya muxuu samaynayaa afartaa mas'alo uu ka hadlay ta hore wuxuu yihi yusanu lguslu qabaysku sunno waayo maalinka jumcada waajib maaha waxaana loo deliishanayaa axaadiita waxaana lagu fasirayaa axaadiidta waajibka ka dhigtay wujuubka in looga jeedo sunanimadiisaa adag baa looga jeedaa ee wujuubkii faradka ahay ee ka tegitaankiisa lagu dambaabayay ma aha oo haddii la keena xadiidkii cabdillaahi bni cumare ahaa idaa jaa axadukum اljumucata falyaqtasil ha qabaysta hadduu jumcada tegayo iyo xadiidka abi saciid ee isna ahaa quslu yowmi اljumucati waajibun calaa kuli muslim bimacnaa amar kaana falyaktasil amru nadbin weeye sunanimo ah iyo waajibuntana bimacnaa muta-akidun waa la adkeeyey wey waxaana arrintaa tusaya bay yidhaahdeen xadiidka samurata bni jundub man iktasala yowma aljumucati fabihaa wa nicmat man tawada'a yowma aljumucati fabihaa wa nicmat waman iktasala falguslu afdal waa xadiid xasana jumcada ninkii weysaysta fa way ku filan tahay wa nicmat waana khayr bayna leeda waa khayr badan tahay waman iqtasala falguslu afdal ninkii qabaystana qabayskaa ka sii fiican xadiidkaas waxay yidhahdeen waa qariina iyo daliil amarkana wujuubka ka saaraya laful wujuubna bimacna ta'kiid ka dhigaya kaasaa ugu weyn ugu xoog badan waxa ay daliishadeen culimmadu raxmat ullaahi calayhim qodobka labaad ee masalada labaad oo yuu sunno u yahay weeye qamiiska jumcada ma dadkao dhan baa wuxuu leeyahay lixaadirihaa qofka tegaya waxay yidhahdeen laba labadaba waa laga faa'iidaystay daliil daliilka koobaadi xadiidkii ibnu cumar aynu sheegnay ee bukhaari warinayay iyo muslimba wuxuu leey idaa jaa axadukum اljumucata falyaqtasil qofkiin jumcada hadduu imanayo ha soo qabaysto halka haddaba nabigu qabayska amarkii uu amray amru nadbin aynu nidhi iyo imaatinkii jumcadu isku xiray waxay caddaynaysaa inay lixaadirihaa tahay tan labaadna sababta cilladda loo qabaysanayana waa u deliiloo dadkaa isu yimid inaan shiir kaa soo baxay dadka dhibinaya dhididkaada weeye nafsulcilaana in jumcada markaad aadaysa lagu dhoweeyo la dibdhiga faa'iideynaysa waxaana wasala xadiidka caaisha ee saxiixeynka nabiga calayhi salaa slam xilligiisii bay ka soo sheekaysay oo waxay tihi kaana annaasu yantaabuuna aljumucata min manaasilihim min alcawaali dadka xaafadaha iyo tuulooyinka magaalada ku xeeran degan isbedel bay u iman jireen iyo kallaytan waxaa la dhihi jiray jumcadan adiga aadi anna reeraha iyo xoolaha iyaan ka sii warqabi anigana jumcada dambaan aadi adiguna waad ka sii warqabi waayo waxoogay way yar durugsan tahay fayatuuna fi lgubaari waalcaraqi boor bay soo marayaan iyo ciid iyo siiga badan waana soo dhididayaan fa minhum alcaraqu riwaayadka qaarkoodna alriixu way soo shiirayaan marka qofku markuu dhidido ay boorka kusoo lugeeyaan ee boorkii iyo dhididkii isugu dhintarmado waxoogay waa shiirayaa qofkii markaasuu nabigu yihi carisaabig waxaa u yimid dad iyagii kamida bay tiri caaisha isagoo nabigu ila joogo guriga iga joogo qolo kamida intaynan jumcada masaajidka gelin bay nabiga soo mareen markaasuu wuxuu yihi nab ala l low anakum taahartum liyawmikum haada war maanta inaad usoo ahaara qaadataan way fiicnaan lahayd riwaayadka qaarkoodba waxay ku dareen dadkii waxaa ka soo shiiray sida idahay usoo shiireen dharka la qabay iyo xoolaha lala noolaa iyo waxay ahaydba kulaylkii iyo boodhkii iyo dhididkii markay isqabteen dadkii waxaad moodaa xero adi oo idaa inaad ku jirto ama ida shiirkood ku agmarayaad moodaa markaasuu nebigu inaa usoo qabaysataan baa ficnaan lahayd taas laba labadaba waa laga faa'iidaystayo ujeeddadu inay tahay jumcada iyo ijtimaaca in la isu nadiifiyo dadkuna shiirkaaga iyo dhibkaaga aanay gaarin baa la doonayaa mar hadday xikmadda iyo ciladu sidaa tahay haddaba waa lixaadirihaa ninka jumcada tegaya wa qiila waxaa la yidhi likulli axadin qof kastaba xadiidka abi saciid daahirkiisaa ahoo guslu yowmi ljumucati waajibun calaa kulli muxtalim qof kastoo qaangaara laga rabaa min ahli jumuca hadduu yahay iyo hadduusan ahayn labadaba xadiidka cumuumkiisaan ka faa'iidaysanaynaa bay leeyihiin laakiin marka la isu geeyo ka kora raajixa wa waqtuhu min alfajri nusuustu zaman go-an ma cayimin oo ma xadayn keliya waxay tihi guslu yowmi ljumuca yowmkana fii curfiga sharcigu uluucu lfajri saadiq ama haani buu ka bilowdaa saas darteed baa bacda alfajri sunno tahay waxaa sii adkaynaya in jumcada in loo degdego oo tabkiir horay loo aado ay sunno tahay waana inoo iman doontaa insha allahu tacaala oo waan u tegi doonaa haddii horay ha loogu degdega laleeyahay dee qofkii baa loo baahan yahay saa darteed yowm haddii la yidhi jumcana loo qabaysanayo min alfajri ilaa salaati اjumuca dhe marka wa taqriibuhu in loo dhoweeyo waktiga qabaysku min dihaadihi markuu qofku tegaye aadaya jumcada afdalu fadli badan maadaama xinta ka horeysa hawl baad geli kartaa waad dhididi kartaa ujeeddaduna ijtimaaca inay isu nadiifisay ahayd kullamaa ay haayada iyo maqsadkii iyo sharciga ahaa ay xaqiijintiisa u dhowdahay bay kasii fadli badan tahay awqaada kale fain cajaza hadduu ka cajizo tayamama fi lasaxi wuxuu ku yidhi qabaysku wuxuu rabaa inuu ku yidhaahdo laba asal weeye ama laba jaanib buu leeyahay jaanib waa cibaado iyo tacabud ilaahay aada ugu dhowaanayso jaanibna waa nadaafad iyo dadkii inaanay ku dhibsan haddii biyo aada weyday ama aada xanuunsatay oodan biyo ismarin karin oo jaanibkii nadaafadaha aada kari weyday shaygan murakab min juz ayni buu ahaaye hadduu mid mutacadir ama mumtanic noqday aan la kari karin kii kale dhici maayo qaybtii tacabudka ahayd tayamum baa lagu tacwiidinayaa oo booskiisii la gelinayaa sidii ay raazi iyo kayrkii ay yidhaahdeenna dariiqeedaa la marayaa wa khaalafa araazi id ilmurakabu bikulli juzin xukmuhu yansaxibu shayga murakabkaa mid bay isqaataa soomadan arag bay yihahdeen nadaa'ir iyo amfilo badan baan u haynaa qabayskii janaabadu jaanibkiisii tacabudiga ahaa markii aad biyo weyda ama aad ka cajistood kari weydo maxaad samayn tayamum baa tacwiidin shayga murakabka ahna salaada waqtigeedii iyo soomkiiyo cibaadada waktiga leh waqtigeedii hadday dhaafto dhinacna cibaaday ahayd dhinacna waqti bay lahayd cibaadadiisoo la iman maysid soonkii waad qadayn sooma ah waxay dhaheen labadii jusmid haddii la kari waayo ka kala dhici maayo waa mashruuc waalmaysuuru laa yasqutu bilmacsuurina dheh inahaasaa laysu geegeeyeyoo fain cajaza tayamama fi lasaxi sida raajixa laakiin khilaaf xoog badan baa ka waxay leeyihiin qabayska jumcadu waxaa raajix ahaa asal haalibka wuxuu ahaa nadaafadda watayamumu laa yuxaqiqu lmaqsuuda maqsuudka yaxalin maayo taasaa khilaafka xoog badnaysiinaysa wa min almasnuuni istitraadan waxoogay waxoogay wuu ka yarbaxay baabkii salaat ljumuca oo qabayskii jumcada hadduu ka hadlay qabayska jumcadu wuxuu ka mid yahay alaqsaalu lmasnuuna qabaysyada sunnaduu ka mid yahay waxoogay qabaysyadii sunnada ahaabaa la yar fakaday wa min almasnuuni qabayska sunnadaa waxaa ka mida guslulciidi ciidda marka la qabaysanayo meesheedaan lagu tegi doonaa laakiin waa qiyaasan cala aljumucati waalkusuufi walistisqaa'i qoraxdu haddii dayux hadday madoobaadaan salaadan la tukanayo iyo walistisqaa'i roobdoonta roobdoonta iyo ciidda iyo dayaxmadoobaadkuba cilladda waxay la wadaagaan jumcadiiyo waa meel ummaddu isugu imanayso jumcadu hadday nasan ahayd inta kalena istixbaabkooda waa qiyaasan saasuu munaasabadda ugu keenay walikaasiri lmayiti meyd ninkii dhaqana isna inuu qabaystaa sunno ah, oo nabigaa wuxuu yidhi man gasala mayitan falyaqtasil waman xamalahu falyatawada meyd meyd qofkii dhaqaay ha qabaysto qofkii qaadana ha weysaysto labada amarn bana istixbaab iyo sunno weeyo abwaabuljanaais baan ugu tegi doonaa insha allahu tacaala wlmajnuuni qofkii waallaa iyo wlmuqmaa calayhi qofkii miyir beelay idaa afaaqaa hadday miirsadaan amaa muqmaa calayhi waa nasan wa majnuunku waa qiyaas awlaa weeye oo muqmaa calayhi nabiga cala salaam aakhiru ayaamihi markuu xanuunsaday waa kii fudaydka intuu dareemay oo yidhi iqaada markii uu dhacay wuu miyir beelay cabbaar markuu wuxuu yidhi dacuu lii maaan fi lmikhdabi baafka biyo igu shuba wuu qabaystay haddana waa hinqaday qabtuu yidhi masaajkii geeya haddana waa dhacay dhowr jeer buu qabaystay guslu lmuqmaa calayhi markuu miyirsado waa nas haddii miyirbeelkii wax kooban ahaa la yihi qabays baa sunnaha junuunkii gabtaaha maxaad u malaynaysaa caqli tegay weeya labadaba midna waxooga yar buu tegey midna si ka weyn buu u tegey marka qabaysku min baabi wlaa qiyaasu wlaana isagana walkaafiru gaalka walkaafiri gaalkiibaa sunno tahay qabayskiisu idaa aslama haddii uu islaamo iyadana wayba sugan tahayoo nabigii qays ibni caasimin iyo marka loo keenay baa uu yimid nabiga yihi uriidu islaama inaan islaamaan rabaa yaa wuxuu le nabigu wuxuu yihi orod soo qabayso umaamata bni uhaalla markii uu islaamayey nabigu meel buu u diroo soo qabaysu yidhi bay riwaayaadka qaarkood sheegeen iyadana in loo qabaysta daliil beelada laakiin waa sunno iyo wa arsaalu lxaji xajka qabaysyadiisa lilixraami walidukhuuli makata waliwuquufi carafata ilaa kayrkeeda insha allahu tacala waa u tegi doonaa wa aakaduhaa intooda kan ugu adag intaa qabay sunnaha aan soo marray jumco laga soo bilaabo ilaa qabaysada xajka laga gaaro haasilulmayiti weeye uma jumuati baa ku xiga wa cakasahu waxaa labadooda isdabamariyey alqadiimu qowlkii qadiimka ee shaafici shaafici jadiidka iyo qadiimku waxay ku kala duwan yihiin qabaysyada sunnada keebaa ugu muhiimsan jadiidku wuxuu leeyahay meydka la dhaqayo waxaa ku xiga jumcada jadiid qadiimkuna wuxuu jadiidkaasaa leh qadiimkuna wuxuu leeyahay maya qabayska jumcadaa ugu adag ka meydkuna waa ka ka meydka dhaqitaankiisa laga qabaystana waa ka dambeeya waa laba qultu waxaa ihi nawowi alqadiimu hunaa qowlka qadiimka halkan adharu raajixsan buu ihi ka adilla saxiixsan kana sariixsan baab lwujuub warajaxahu akaruuna akarka aimada shaaficiyaduna isagaasay rajaxeen wa axaadiiuhu صaxiixatu kaiira qabayska jumcada axaadiita wujuubkiisu way badan tahay wayna asaxday ean ku ururinayna waa sunnadu walaysa liljadiidi ma leh xadiiun صaxiixun ma leh xadiia aiiba ma le qowlka jadiidka wallahu aclam halkaasuu kala dhacay sunankii jumcada haddabaan ku jirnay yusanu lguslu lixaadirihaa waa masalada koobaad ee sunanka jumcada ka mida ah masalada labaad ee sunanka jumcada ka mida watabkiiru in loo degdegoo loo kallaho ilayha jumcada maashiyan xaalu yahay qofku mid lugaynaya bisakiinatin deganaanna ku lugaynaya iyadana waa sunno sunnada labaad ee maalinka jumcada ah qofka laga doonayo waa inuu xilli hore tago oo uu xilli hore aado qofbana qofkuu ka horeeyo buu ka fadli badan yahay waxaana u daliila nabiga xadiidkaa taqaano alay salatu salaam ee uu lahaa ninkii saacan uulaa taga fakaanamaa qaraba badanatan neef geela nin sadaqaystuu la mid yahay saaca haaniyana baqaratan saaca haaliana kabshan aqrana ilaa la gaaro baydatan ukun waxaa loo kala fadli badan yahay sida loo kala horeeyo laga soo bilaabo fajarkii kadib ilaa khaiibku mimbarka uu fuula laga soo gaaro haddii mimbar la fuulo malaaigtu waraaqahay duubi irdahooda istaa waxaa weeye khudbada dhegaysan intaa kadib qofkii yimaada jimco loo diiwaan maayo ajirka waxoogay waad ka heli jimcadiina way kaa dhici laakiin fadiiladii weyneyd ee diiwaangelinta malihid taa waxaa weeye tabkiirkii nusuustaadii waxaa kaloo nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam tabkiirka iyo mashiga loo lugeeyana isku mid buu ku sheegay laba in cadar la marsado imaamka in loo dhowaado khudbada in la dhagaysto intoo dhan xadiid buu isku darayoo wuxuu yidhi man asala yowma aljumucati wاktasal wabakara wabtakar wamashaa walam yarkab wadanaa min alimaami fastamaca waansat ilaa akhirka xadiidka qofkii jumcada qabaysta una qabeeya baa dadaad oo kalihiya oo lugeeya oon gaadiid fuulin imaamka u dhowaadoo khudbadana dhagaysta aamusana ajirkaa iyo ajirkaasuu leeyahay xadiidkaa sunankaa wariyay afarta imaamu axmed iyo kayrkii culimo badanna waa tasixiyeen sida xaakim iyo dahabi iyo albani iyo kayrkood waa tasixiyeen xadiidkaa wuxuu tilmaamay maashiyan buu daliil u noqday wuxuu kaloo daliil u noqday ta soo socoto wa yatazayana wa an yataayana iyo kuwa lamidkaa qaybta dambe walabisa axsana hiyaabihi iyo oo diibkiisa soo marsaday iyo qaybaha dambe xadiidkan ugu tegi doonaa qaybta sax jumlada la socotase kalaha socodkaasi bisakiinatin si deganaan oo tartiiba ah ku socdo orod iyo digdig iyo orod aan ahayn isna axaadiid badan buu nabigu ku sheego wuxuu yihi salaada haddaad imanaysaan falaa ta'tuuhaa tascawna idinkoo didayaa ma ordayoo laxaadsanaya ha imanina waatuuhaa tamshuuna idinkoo sacayr socda imaada wa calaykum sakiina idinkoo xasiloonaan u socda famaa adraktum fasalluu wamaa faatakum faatimu riwaayadka qaarkood baa ku daray faina axadakum idaa kaana yacmadu ila salaati fahuwa fii salaati salaad haddaad u socoto waabad ku jirtaa ajir baa kuu socda bisakiinatin marka in lagu socdo iyadana daliilkaasaa laga keenay wa an yashtaila waa inuu isku mashquuliyo fii ariiqihi jidka inta uu sii socdo iyo wa xuduurihi intaa uu joogay khudbada sugayo biqiraatin quraan uu akhristo aw dikrin dikri ilaahi iyo adkaar uu akhristo si uusan waktigaa u dhumin halkaa waxaa laga faa'iideystay riwaayadan muslim ee leh fa ina axadakum idaa kaana yacmidu ila asalaati fa huwa fii salaatin qof salaad ku jiraa lamidta qof salaad ku jira maxaa lagu yaqiinay soo dikri iyo qiraa mahayn salaada fiiha shuglun inamaa hiya litasbiixi wataxmiidi wa dikri llaahi soo maaha salaad maxaa la qabtaa gudaheed imaa qur-aan inaad wa imaa dikri kale haddiiba lagu yihi qof salaad ku jiraa tahay dhaqankii qof salaad ku jira dikrigii iyo qiraa'adii iyo cibaadadii baa lagaa rabaa midda labaad waktiga ka faa'iidaysade oo taacada iyo cibaadada badi baa lagu leeyahay walaa yatakhaaa dadka ka tallaabsan maayo dadka inuu ka taltallaabsado lama ogola markaad timaaddo meesha ugu sokaysee safku joogo gal halkaa fadhiiso laakiin inaga mushkiladu wuuna soo daahi safka horena wuu rabaa safka horuu raadinayaana soo daahaya labadaa isku day adgu nabiga ala slam jumcada fadaailka laga hadlaya markuu ka hadlayey riwaayadka qaarkood wuxuu ku yidhi ti aan soo marray wastamac walam yatakhaar riqaaba dadkan aan ka taltallaabsanin maalin isagoo khudbaynaya ayuu arkay nin dadka soo dhex jiiraya markaasuu wuxuu yihi yaa haada waar nin kaagaraw ijlis ka fadhiisa buu hi dadka faqad aadayta wa aanayta waadna soo dahday dadkii hore skaas horreeyana dhibtay fadhiisu yidhi halkaaga ka fadhiisa dadka haddaad dadka ka taltallaabsata dembi weyn baad gashay qaar baa culamada yidhi ajir jumca maba lihidba saxad waa casaabaad geli waan yatazayana inuu isqurxiyo biaxsani iyaabihi dharkiisa kuwan ugu wanaagsan inuu xirto iyo waiibun cadar iisa soo mariyo waisaalatu dufri wariixi cidihana inuu iska guro wasak hoosta ku qarsan karaane waxalaanay wixii shiirayana inuu iska ilaaliyo oo wax la cunana uusan soo cunin wixii kalena intuu iska ilaalin kara iska ilaaliyo nabiga alay slam ba wuxuu man irtasala yowma aljumucati wa labisa min axsani iyaabihi dharkiisa kan ugu fiican soo xidha wa massa min iibi ahlihi riwaayad qaarkoodna min iibin cadar soo marsada in kaana cindahu kadibna jumcada yimaada falam yatakhaa acnaaqa annaasi dadka aan ka tartallaabsanin wixii ilaahay u qorana qadara jumcadan ilaa jumcada ajirkeeduu leeyahay waa ziyaadata alaaata ayaamin iyo saddex maalmood oo kale baa ajir u soconaya marka haddaba waa labisa axsana iyaabihi inaad soo qurxisa laga rabaa mar kale nabiga waxaa ka sugan calayhi salaatu wasalaam xadiidka imaamu abu daawuud iyo ibnu maajah iyo warinayaan oo caaisha iyo cabdillaahi bni salaam iyo laga warinayo wuxuu leey ma calaa axadikum in wajada an yattakhida hawbayni liyawmi ljumucati siwaa hawbay mihnatihi waxba dhiba ma laha haddii uu qofkiin awoodo inuu jumcada laba dhaab mara u samaysto iyo dhar gaara oan ahayn dharka kale uu ku shaqaysto kale iskaga shaqayso jumcada mid gaar u ah ood ugu xaragooto ood isugu qurxiso cumuumu qowlihi tacaalana wuxuu ahaa khuduu ziinatakum cinda kulli masjidin haddii cinda kulli masjidin la yihi gaara ku aroortay takiid ziyaade iyo khaasa waay iibkana saa in loo taabtaa la doonayaa amaa mas'alada wa isaalatu dufri wariixi waxay yidhaahdeen saddex baa loo dariishaday marka koobaad waa qiyaas markii la yidhi qabaysto oo la yidhi dhar fiican hala xirto oo la yidhi diib iyo caraf hala mariyo halkaa waxaad ka garatay in si fiican la isu nadaafiya nadiifiyaa la doonayaa wa min asbaabi camaamil nadaafa waxaa ka mida cidiyaha inaad iska gurto oo wasak iyo qurun iyo adoo suuli galay oo istijaystay iyo meesha aan waxba ku gabanin hadii kale awsaakh meel ay ku gaban karta wey mawaainu awsaakhda inaad tacaahud iyo dadaal gaara ah ku samayso waa kow waxay idhaahdeen laba ahar saxiix oo cabdillaahi bni cumar baan haynaa inuu ahaan jiray radia allahu canhu wa maalinka jumcada markuu gaaro cidiyaha uu iska gudi jiray bay dhaheen shaarubadana waa jari jiray shaarubada iyo cidiyaha iyo maalinka jumcada iska guri jiray bay leeyihiin bayhaqi baana wariya waa saxiix labadaa markaan helay fadaa'il acmaal baan ka hadlaynaaye xadiid daciifana waan haynaa bay yidhahdeen oo laleeyahay nabigu sala allahu alay wasalam kaana yuqallimu adfaarahu wayaqusu shaaribahu yowma aljumucati wa min xadiidi abi hurayra bazaariya ay ka wariyeen kayrkii laakiin sanadkiisa waa aciif aciifkana waxaa la yidhaahdeen annaga ka fuqaha shaaficiya madhab haddaan nahay sida nawowi aada u difaacay raximah llahu tacaala fadaail acmaalka waa loogu camalfali karaa dacfigiisuna shadiid maaha qaacidadii nadaafada jumcada ee guudna waa hoosgelaya aarkanna waa ku xoogeynaynaa intaa marka la isku dardaro inay sunno tahay baan kasoo dhiraandhirina kasoo saarayna qultu waxaan idhi wa an yaqraa inuu aqriyaa sunnaa alkahfa suuratu lkahfi yowmahaa wa laylatahaa habeenkaa iyo ma habeenkeeda iyo maalinteeda wa yuir duaa ama yukiru ducaa ama yukhir ducaa labadaba ibtidaa iyo cadafad ka dhigi kartaa ducadana uu badiyo iyo wsalaata calaa rasuuli illaahi sala allahu alayh alih wasalam nabiga ilaahay in lagu saliyo amaa suuratu lkahfi in la aqriyo nabigay ka sugan tahay wuxuuna yidhi ninkii jumcada akriya maalinta jumcada adaa lahu nuuru maa bayna jumucatayni labada jumco inta udhaxaysa nuur baa u iftiimaya fadaail badanna waa ku soo arooreen maalinka in suura kahfi maalintaa in la akriyo maalinta ay habeenkeedana wuxuu leeya waxba la kala qaadi maayo jumcada in la akriyo weeye axaadiistu waxay ku soo aroortay walow nusuusta qaarkood fii yowmi ljumucati yowmka ay ka cabirayaanoo bacda alfajri ka bilaabanaya taasaa ixtiyaadka ku jira ducada in la badiyana nabigaa sheegay calayh salaatu wasalaam wuxuu yidhi jumcada waxaa ku jirta saacad qofkii waafaqay isagoo ilaahay baryaya wuxuu weydiista la siinayo saacaddii waa la isku khilaafay ma intaa mimbarku imaamku uu saaran yahay ama uusan fuulinba ma intayna qoraxdu dhicine aakhirka maalinta ahba ixtiyaadku muxuu ku jiraa marka haddaad ducada maalintii oo dhan aada u badiso aaliba insha allahu tacaala saacatulijaabadii waad waafaqi marka ducada in la badiya waa loo baahan yahay bay yihahdeen nabigaa sal ly slam saa ku tilmaamay tan u dambayso oo ah wasalaata calaa rasuulilah sal nabiga in lagu saliyo oo la badiyo ducada la badiyo salaada nabigana la badiyana nabigu alay salaam wuxuu yihi maalinta idinku fadli badan maalmihiinna waa maalinka jumcada ee badiya inaad igu salidaan fa ina salaatakum macruudatun calaya salaadiinu waa la iisoo bandhigayaa maxaa la yidhi see laguu bandhigayaa oo laguu tusayaa waqad arinta yaquluuna waqad beliita yaquuluuna waqad arinta lafahaagii oo duugoobood waa hore dhimatay see salaadayoo laguu soo bandhigayaa wuxuu yidhi ina allaha xarama cala alardi an taakula ajsaad alambiyaai ilaahay dhulka waa ka xaaraantinimeeyey jirka ambiyada inay cunto markaa jirkayga ciidi intay cunto sidiinoo kaleeto baabahayga dhigi maysuu leh nabigu sala allahu alayh alih wasalam intaasina waa dalaailka masaa'ilkaas wayaxrumu waxaa xaraamka ah calaa diljumucati qofka jumcada u saaxiibka ee jumcadu ay ku waajibtay atashaaqulu inuu isku mashquuliyo bilbayci ganacsi iyo wakayrihi wax kala toona bacda shuruuci markii la bilaabo fi ladaani adaanka beyna yaday lkhaiibi ninka khaiibka hortiisa lagu adaamayo khaiibku markuu mimbarku fuulo adaankuna bilowdo intaa kadib ganacsi iyo sheekaysi iyo waxoogay sii dhammaystir iyo telefoon iyo hawl kale inaad kusii jirta lama ogola ilaahay baa yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nuudiya lisalaati min ywmi اjumucati fascw ilaa dikr اllaahi wadaru bayc beyc joojiya dikr ilaahi aada amarkuna waa wujuub haddii jumcada loo adaano adaanka xilligii nabigu jiray alayh salaatu salaam ee ayaddu ay sheegayso adaanka benayadeel khatiib lagu adaamo weeye kan hore xilligii cumaan baaba la bilaabay aayaddu kaa dambay ka hadlaysa marka lama dhihi karo waa kee marka fi ladaani beyna yaday lkhaiibi saasa loo yihi fain baaca hadduu gado waa xaaraam laakiin wuu iibiyado xaaraam tahay saxa wuu asaxayaa bimacnaa waa casaa waana dambaabayaa waxay ku xihan tahay waaya nahyigan wadarulbayca la yihi daatada manhiga uma noqonayiyo shuruudiisi iyo arkaantiise arrin ka baxsan oo cibaaduu kaa mashquulinayaa waajib kugu ahayd bay u noqonaysaa hadday waxay usuuliyiintu yidhahdaan jihadu munfakato ay kala bixi karaanna saxat wacasaa wey siday fuqahadeenu qabaan shaaficiyadu asfi salaati fi daari maqsuuba daarka guriga meel dhacyo booba haddaad ku tukata salaadii waxay waa dembaabi salaaduna way asixi ku tukashadana waad ku dembaabi waktiga ad ulkiisa aad haysatay iyo xiyaskaa aada mashquulisay wayukrahu waxaa karaahiyo ah waa karaahiyo qabla aladaani adaanka ka hor oo bacda zawaali ah markii qoraxdu zuushay xilligii la gaaro welina aan la aadaamin baaciyo wax kale ku mashquulkiisu xaraam ma aha waa karaahiyo amaa inuusan xaraam ahayn ayaddu amarka iyo qeydka idaa nuudiya shardi bay ku xirtay shardigaa mafhuumkiisa haddaan la adaamin inaan lagu amrin inaad aaddo wey mafhuumkaas ibaaxuu tilmaamaya wa karaahiye inay tahay nusuustii badnayd ee jumcada ha loo degdego xilli hore ha la taga lahayd buu kaa mashquulinayaa wa tarku sunnati karaahatu weeye haddii aan khafiifinana khilaafu lowla khilaafu lowluhuna waa qays qismi ama nooc min anwaaci lmakruuhi ee karaahada ka mida ah cala asaxiixi intaasina jumcada maxaa xaraam iyo maxaa sunnaa buu fasalkaa kaga baxay fasalka xiga mualifku raximah allahu tacaala masaa'il qaarkood camaliyaad xisaabiya si u shabaha ay inala geli doonaan baynu maraynaa jumcada maxaa lagu haleelaa salaada jumcada ninkii la bilaabay kowdhe iyo ninkii gadaal ka soo gaarayba goormaad jumcadii haddaadan imaamka la dhammaysanin bilow ilaa dhammaad goormay jumcadii kaa tagtaa goormaase jumcadii haleeshaa masaladaasuu ka hadlayaa man adraka qofkii haleela rukuuca aaniyati ragcadda labaad rukuucdeeda adraka aljumuca jumcadii waa haleelay fa yusalli wuu tukan bacda salaami alimaami imaamku salaada markuu ka baxa kadib ragcatan hal ragcad buu tukan almuhim ninkii ragcad ka soo gaadha imaamka salaada jumcada hal ragcad haddaad ka soo gaadhana waad gaadhay haddii hal ragcad ka yar aad ka soo gaartana salaada duhur baad dhammaystiran ee jumco kuuma jirto ragcaddii halkee lagu soo gaadhaa ugu yaraan rukuuc inaad kusoo gaadho w faatixada hadaad kusoo gaadhaa ugu fiican laakiin rukuuc hadaad kusoo gaadho ragcaddaa way kuu jirtaa nabigana calayh salaatu wasalaam xadiidkii abi hureyre ahaa man adraka ragcatan min asalaati faqad adraka salaa riwaayo kamida ah waxay leedahay man adraka min salaati jumucati rakcatan faqad adraka salaa salaadaa waa gaaray riwaayadka qaarkood man adraka min aljumucati rakcatan falyusali ilayha ukhra ragcad kale ha ku daray tiri intaa waa masaladaa daliilkeeda wain adrakahu hadduu soo haleelay imaamka bacdahu rukuuc bacda rukuuci aaniya rukuucdiisa labaad baa ku dhaaftayba ragcaddii hore way ku dhaaftay tii labaadna taniyo rukuuc baa ku dhaaftay faatathu jumcadii bay ka tagtay qofkaas fa wuxuu dhammaystiri bacda salaami imaamihi imaamku markuu dhammaystira kadib duhran buu dhammaystiran arbacan oo afara salaadaadii afar ragcadood baa tukan markii imaamku dhammaystirto mar haddaydaan labadii ragcadood midnaba ka soo gaarin oo ama sujuud ku soo gaartay ama ataxiyaad ku soo gaartay jumco kuuma jirto ayib su-aal baa timid marka aniga imaamka waan ku xidhanayaa imaamku jumcuu tukanayaa hadhowna afar baa tukan duhur aan ileedahay maxaa niyooda markaan salaada xidhanayo wal sida raajixa anahu ymwi wuu niyoon fi iqtidaa'ihi markuu ku xiranayo aljumucata wuu niyoon markuu imaamku ka baxana duhur bay otomaatig isu bedeliyo wuu dhamaystiran su-aal baa xaqu leedahay inaad weydiisa marka maa faaidatu niyati jumuca jumcadii inaan niyoodo maxaan ka faaidi waxay leeyahay faaida muxtamilaa jirta dhici karta maxaa dhacay low sahal imaamu imaamka hadduu wasahwiyo oo ragcad saddexaad ku daro imaamka ragcaddood kusoo gaadhay soo maa isagay u tahay lakiin ragcadda way kuu jirtaa waxaa weeye niyatljumuca haddaadan niyoonin ma ansaxayso jumca kuma ansaxayso marka ixtiyaaan wey niyo intii salaad lagu galay automatic isu badashayna dhibaato male waynu soo marnay oo abubakar oo dadka tukinaya soo nabigu intuu yimid niyadii imaamnimadii maamuum durbay soo bedelin nin xor ahaa ayaa la raacay ahayd oo isagu inuu raacatay soo bedelin soo imaamnimadii niyada abubakar lagu xihanaya intay guurtay nabiga uma guurin waan soo marray niyada isbedbedelaysa salaada dhexdeeda salaadda isbedelka niyadu dhib ma leh bay yihahdeen laakiin waxaad niyoon jumcaad niyoon ya rab ya rab ya rab ya rab ilah maankuu sahwi haddaa rabto hoosta ka dheh intuu sahwiyo ragcad kaloo dheeraada uu tukado adi ragcad ay kuu noqoto aad ka soo gaartay hal ragcadoo jumcaana aad ku darto walaa saxu sida raajixa anahu yanwi buu fi iqtidaa'ihi markuu imaam ku dayanayo aljumucata buu niyoon waidaa kharaja imaamu imaamka hadduu ka baxo min aljumucati jumcadii aw ayrihi ama jumcada salaad ahan s dadka tukinayay bixadain buu ka baxay waysadaa ka jabtay imaamkii aw ayrihi waxaan xada ahayn buu uga baxay oo iyo wax lamid ka saaray jaaza istikhlaafu qof kale booskiisi inuu geliyaa banaan fi lahari sida raajixa aqwaal imaam shaafici raxima allahu tacaala haddii imaamkii salaada dadkii inuu tukiye ay suurageli weydo ama maanic sharci oo tahaaro la-aan iyaa ku qumay <coughs> ama maanic kaleoo xisi ah ku qumay oo xanuun iyo wax lamida waxay noqotay maanic ka hortaagan salaadii inuu dhammaystira imaamka uu ku ahaa ama jumco ha noqoto ama jamaaco kale ha noqote maxaa u furan qof ma'muumiinta kamida meesha inuu geliyo isna niyadiisii imaam buu isu bedeli dadkuna niyadii ma'muumiinba isaga inay u noqdaan bay isu bedelayaan mas'aladaas waxaa halkan loo keenay jumco iyo kayrkeedba gogol xaag masale jumcada la xidhiirta su-aal su-aal baa imanayso oo ninkan horey lamberyees jiiday hadduuba laftiisu gadaal ka yimid ka waran soo ma dhici karta shardi miyaa qof horay kuula tukaday inaad horay u jiido walaa yastakhlifu bedelkiisa gelin maayo liljumucati jumcada ilaa muqtadiyan bihi qof ku soo xirtay maahane qabla xadaihi intaanay weysadu ka jabin qofka imaamuu ka dhigayo waa inuu yahay qof ku soo xirtay inta aanay weysadu ka jabin hadday weyse jab ahayd cilladu haday weysadu ka jabtay ahayd haddii bacda xadau kugu soo xirtay ninkan imaamba uma tihidba qudwada idinkama dhaxayso walaa yushtarau shardina maaha kownuhu inuu yahay qofkani xadara lkhubata khudbadii mid joogay qofkaad horay marinayso waa inuu khudbadii joogay la dhihi maayo khudbadu shardi bay jumcada u ahaydee shardigii nimaan laga helin se imaam u noqon dhihi maysido intii dhegaysataan naaib ka noqon ko wala rakcat alula ragcaddii hore inuu joogayna shardi ma aha fi lasaxi sida raajixa fiihimaa labadan mas'alo xuduurka khudbada iyo ragcadii hore midna waa laazim maaha wuxuu hormarin karaa nimaan khudbada joogin wuxuu kaloo hormarin karaa nin ragcaddii dambe ka soo gaarayo ay ragcadi u dhiman tahay dadkana ragcaddoodii ay dhamaystirmayso buu hormarin karaa maxaa la samayn marka nimaan khudbo keliya ka soo gaarin oo ragcadii hore imaamka la tukaday ta dambe hadduu hormariyo isaga iyo dadkii salaadooda isku mar bay dhammaan soo maha ayib nin ragcad keliya ka soo gaadhay buu hormariyey ragcaddan uu ka soo gaaray labaad markuu rukuucay kadib buu hormariyey ama intuusan rukuucinba imaamkii ragcad baa usii dhiman maamuumiintiina waa u dhamaatay soo maaha wixii la samayn lahaa dhegaysa marka uma in kaana hadduu yahay imaamku adraka alula ragcaddii hore mid soo gaaray tama jumucatum jumcadoodu way isula dhammaan waa ko wailaa ragcaddii hore imaamku ma soo gaarin dadka uu ka dambeeyey fatatimu lahum iyagaba u dhamaystiran tahay talabaad markay tukadaan duunahu isana uma dhamaystirna fi lasaxi sida raajixa oo ragcaddiisii kale uu istaagi hadduu imaamka ragcad ka soo gaarayna ragcaddii dambe ay ahayd iska soo gaarayna de buu ku dariyo jumca u dhamaystira hadduusan imaamka ragcaddii horena soo gaarin ta dambe dhexdeeda ka soo gaarayna oo rukuuc dhaaftayna isagoo duhur buu dhamaystiran dadka kalena way u asixi salaadoodii jumcada ahayd maxay samaynayaan marka markii atixiyaadkii la gaaro buu u ishaari way iska atixiyaadsan iyagu isna wuu istaagi <coughs> hadday rabaanna way sugi huwa afdal waan soo maray hadday rabaanna intay salaada ka baxaanba isagoo tiisa wata ba iska kala daraysa iska kala yaacaya fantashiru fi lardi waybtu min fadlilah waa la kala yaacay intaas waadix ma aha <clears throat> masale kalaa soo baxday marka ninkan horey la mariyey salaadana dhexda ka soo gaaray jumcada laba ragcadood baa lagu atixiyaadsadaa soo ma aha hal ragcad rakcaddii dambuu ka soo gaaray ninka rukuucda laga toosay baa imaamkii xaalad qabsatay oo ninkan uu hormariyey isagu ragcaddan markuu dhammaystiro hal ragcad buu tukaday dadkuna labay tukadeen imaamkii uu bedelayna labuu tukan lahaa hadda oo dadku labay tukadeen labadu waxay keenaysaa inuu atixiyaadsado isagoo hal tukadayna inuu istaagoosan atixiyaadsanin bay keenayaan ma hal khadkii imaamku haysan sidii isagoo imaamka booskiisiibuu joogaaye mise isaga salaadiisuu eegi oo tiisuu ku socono atixiyaad la-aan buu istaagi mise iyagu horta la atixiyaadsan booska atixiyaadka iyadoon la joogin muxuu samayn <clears throat> wa yuraaci lmasbuuqu ninkii salaada lagu horeeyey wuxuu ilaalin nadma almustakhlafi <clears throat> ninkan dambe qofkii gadaal ka hadda imaamka joogaad ku dayan oo salaadiisa aad raacay fa idaa salla hadduu tukaday ragcatan ragcad nadma almustakhlafi ma ahaan u malaynaya mustakhlifi wey ah, kayga alao xarakaysan kayga laanka waa kor dhigan yah nadma almustakhlifi midkii isaga meesha geeyey salaadiisu say noqon lahayd buu ku socon fa idaa sallaa ragcatan hadduu ragcad la tukaday tashahada waa adxiyaadsan dadkan uu tixgelinoo wala adxiyaadsan wa ilayhim wuxuu tilmaamaya atixiyaadka kadibna liyufaariquuhu inay ka goostaan oo iska kala tagaan aw yantadiruu ay sugaan intuu ragcadiisa kale soo tukanayo <coughs> labada khiyaar baa u furan laakiin isagu dadkaa tixgelinta ka mudantiisa khaaska ah halka imaamku fadhiisan lahaa wuu fadhiisan wuuna atixiyaadsan isaga laakiin salaadiisu atixiyaad ma keenteen walaa yalzamhum iyaga ku waajibi mayso istinaafu niyati lqudwati niyadii ku xirashada mar cusub haddana inay ninkan niyoodaan waajib kuma ahee tii horaa u jirta fi lasaxi sida raajixa waayo kani asal buu farac ka yahay faracuna asalkiisuu raaca imaamka hore ay xaashidu daba socotaa <clears throat> kadib wuxuu yidhi <clears throat> salaaddu inay kaa tagto oodan imaamka la wada tukanin sababo badan baa keena sababaha mid ka mid ah ayuu halkan kaga hadlay wixii lamidan uga qiyaasa buu ku yidhi meel saxmad ka jirto oo meel lagu sujuuda la waayey maxaa la samayn wey masaajidkii baa buuxsamay hadda safsaf baanu istaagnaa hadday mawjadada timaado oo safkii kaa horreeyey iyo adiga dhexdiinna la safto oo labadii safba saf kala dhex galo maxaad samay salaadaadi meelaad ku sujuudda ma laha seed yeeli waxaa la dhici karta sooma haddii salaadii jumcaad tukanaysay imaamkii baad la istaagtay waad la rukuucday meelaad ku sujuudaad weydayba saxmad baa timid maxaa xal ah haddiise aniga oo <clears throat> aan sujuudin imaamku isagoo de meel horaa yarbaa u banaana intuu tiisa uu soo kaco suurada noocaasa weeye masaa'ilkan inta soo hartay marka camaliyadan dhowr xaaladood buu ka dhigayaa marba xaalad buu dhammaystirayaa axkaamteeda si fiican tartiib ula soco marka waman zuxima ninkii la ciriiriyo can isujuudi sujuuda meelu <coughs> ku sujuudi waaye fa amkanahu sujuuddii waxay u suura gashay calaa in qof kale iyo dhabarkiisa inuu ku sujuudo meel dhuloo banaan waa waaye qof hortaada oo sujuudsan inaad ku kor sujuuddo maahane meel kaloo ku sujuudda waad weyday facala wuu samaynayaa sujuuddina way ansaxaysaa haddii meel ay wejiga dhigto weydo oo dadkii safkii hortaada ahaa la celiiriyay ay kaa sujuudaan intaasba waa cawe walaa yukalifu llahu nafsan ilaa wuscahaa weeyo takaaliiftii kaa dhacday intaa ka badane sajada calayhi wuu ku sujuudayaa wey marka salaadiina saasay u ansaxaysaa waan garanay wailaa qofku ku dul sujuudaba waa waayey waa la taagtaagan yahay meel xataa lagu foorarsadoo dambe maba leh faaxiixu sida raajixa annahu yantadiru wuu sugi intuu fursad ka helayo rukuucdii aad ka soo toostay idinta fursad ka helaysa waa iska taagnaan walaa yuumiu bihi ishaari maayo korontaa gubanaysa soo banaanka wuxuu yihi ma ishaarayo madaxa saa intaad dhahdo war meelaan ku sujuudaan waayo madaxaan hoos u yar foorarin dhihi mayse waad sugi intaad meel ka helayso maxaa ka dhashay marka uma intamakana hadday u suura gasho marka waad sugtay goormaad he kuu suura gashay inaad sujuuddo goormay kuu suura gashay uma in tamakana hadday u suura gasho qabla rukuuci imaamihi intaan imaamku rukuucin sajada wuu sujuudayaa rukuucda laga hadlaya waa tee waa ragcaddii labaad imaamkii waa sujuuday waad la sujuudi weyday meelaad ku sujuuddo ma leh insaan aad ku dul sujuuddo xataa suuragal kuma aha maxaad samayn waad iska sugi sujuuddan kama gaadhid imaamkii waa soo toosay ragcaddii labaad buu galay markaas ragcaddii labaad uu galay lacalla waxaa laga yaabaa dad soo istaagay iyo lugahooda hoostoodii iyo meelaad yar luqluuqata inaad heshaan laga yaabaa hadday uun kuu suura gasho uma inta makana hadday u suura gasho qabla rukuuci imaami imaamkiisu ragcaddii labaad intaanu rukuucin sajada wuu iska sujuudayaa intaad soo sujuuddo baad ka daba ayib way ii suura gashay laba suura midunbaa noqon ilaa imaamku rukuucda labaad rukuuco inay ii suurageli weydo way soo socotaa hadday kuu suura gasho ilaa isagoo intuu taagan yahay aysan rukuucin inaad jaanis hesho ama fursad hesho waad rukuuci uma in fain rafaca hadduu soo tooso sujuuddii baad soo sujuudday waad soo dhammaysatay imaamkii oo weli qaa'imun taagan imaamkii oo weli aan rukuucin oo taagan baad u imaamku waa soo istaagay fursad baad heshay waad soo sujuuday waad soo noqotay weli qiraau u taagan yahay qaraa wuu akriyaya adna waad akriyaysaa waayo maqaamkii qiraadaad soo gaadhay aw raakicun ama imaamku rukuucsan baa u timid intuu taagnaa baad sujuuday haddaad soo toostayba imaamkii rukuuc jiraa <clears throat> haddaad faatixo akrida rukuucda kuma gaadhin rajafal asaxu sida raajixa yarkacu wuu la rukuuci wahuwa muuqin qof hortii salaada la galay buu lamid yahay kaasi macduur buha ma awoodin adna duruufta ku qabsatay macduur baa tahay qiyaasan calayhi rukuuci faatixadeeda isaa kaa qaadi halkaas suura inoo suura gashay marka hadda waxaan haynaa saddex xaalaan haynaa qofay sujuudu caadi ugu suura gashay oo markuu sujuuday la sujuuday waa asalkii qof ciriiri qabsaday u suuroobi weeyey inuu caadi u sujuudo laakiin siba sibay dhaanta ee qof inuu ku kor sujuudo u suura gashay ugu kor sujuudi qof saxmadii iyo ciriirigu intaa uu ka batay ilaa imaamkii soo toosay uu soo istaagay meelaad ku sujuudaad weyday laba mid baad noqon intaa uu taagan yahay inaad fursad hesho iyo inaad fursadba weydo haddaad intaad fursad hesho waad sujuudi waad marka aad soo kacdo isagoo haddaa u timaadana waad akrii faatixadii isagoo rukuucsan haddaa u timaadana waad la rukuuci xaaladaasi halkaasay ku dhammaatay imaamkaana faatixadkaa xambaari markaad la rukuucdo xaaladda labaad ee soo hartay daad ku sujuudday waad weyday imaamkii waa soo toosay qiraa'adiibu ragcaddii laba bilawday wax fursadaa kuusoo bixi weyday adoo sidii u taagan buu imaamkii mar labaad rukuucay ragcaddii labaad maxaad samayn ad rukuucda waad rukuucday sideed geel hore usoo rukuucday fain kaana hadduu yahay imaamuhu imaamkiisu faraqa mid ka baxay min arukuuci rukuucdii labaad oo walam yusallim aan salaadiina ka bixin rukuucdaas imaamkii waa sugi ilaa uu rukuuco rukuucdiibuu ka soo toosay xilligaa rukuucda uu ka toosay ilaa salaamasiga inta udhaxaysa hadday noqoto rukuuc laga soo tooso waafaqahu imaamku raaci oo ku waafaqi fii maa huwa fiihi meeshuu ku jiro sujuudda labaad waad la sujuudi hal ragcad bayna kuu noqon imaamka inaad ka soo gaadhay waayo rukuucii hada sujuudda jaanis aad u hesho waaye marka labaad markii labaadun baa si u suura gashayoo bacda rukuuci limaami ragcadda labaad bay sujuudi racaddii hore aad jaanis u heshay iyo fursad sujuudi waafaqahu fii maa huwa fiihi meeshuu ku jiro ku waafaqi uma sallaa wuu tukan ragcatan ragcad buu bacdahu gadaashii tukan markay fursad lehe imaamkii ka baxo baad ragcad iska tukan wain kaana sallama adoo sidii u taagan oon sujuuddii hore wakti u helin sujuuddii labaadna aan wakti u helin buu imaamkii salaadii ka baxay faatathu ljumucatu jumcadii waa tagtay sababtoo a ah ragcad maadan ka soo gaarin dhamaystiran mar haddaan ragcad dhamaystiran ka soo gaarinna kaasi waa ninkii sujuuday weeye oo suurada horena qabla rukuuc uu sujuuday suurada dambena bacda faraaqi min arukuuc buu sujuuday imaamku kaay hadduunan sujuudin midnaba way ka tagtay suura labaad baa timidoo wain lam yumkinu haddayna u suuragelin asujuudu sujuud xataa rakaca alimaamu imaamkii uu rukuuco fa fii qawlin yuraaci wuxuu ilaalin nadma nafsihi taadi baan iskaga socota waladharu annahu yarkacu la rukuuci wa yuxsabu rukuucuhu lwalu rukuucdiisii horena waa la xisaabi fi lasaxi sida raajixa fa rakcatu ragcadiisu mulafaqatun waxaa laysaga soo ururiyey oo laysaga soo googooyey oo laysaga soo jarjaray min rukuuci ulaa ti hore rukuucdeeda iyo wa sujuudi aaniyati laba sujuudeeda waidriku bihaljumucata buu fi lasaxi ku haleelayaa haddaba labadan suuraa ninkii haysata sujuuddu imaamka sujuudi weyday ilaa uu soo istaagay markuu soo istaagay baad sujuudday saddex mudun baad noqon adu ragcadda iyo sujuudaheedii dhammaysatay m inaad isagoo taagan u timaado ood faataxadii akrido inaad isagoo rukuuc timaadood soo gaadho oo faatixadii kaa dhacdood la rukuucda ragcaddii labaadna laguu tiriyo inaad rukuucdaa sujuudaadii soo dhammaysato isagoo rukuuc ka soo aduu sujuuddii hore aad soo dhammaysatay ise ragcaddii labaad buu rukuucda ka toosay meeshuu marayo baad kala qabsan ragcaddii horea kuu jirta labaadna kuuma jirto haddiise aada soo sujuudday sujuuddii hore markaad soo dhamaysataed ka soo baxay oo salaada ka baxay baa timid imaamkii salaadda uu ka baxayba markaad sujuudii hore soo dhamaysatay jumcadii way ku dhaaftay oo ragcad taama maadan ka soo gaarin buu ku leeyahay ta labaad saad u taagnayd eed u taagnayd imaamkii tasujuuday uu soo noqday uu rukuucay ragcaddii labaad adoo u taaganoo sujuuddii hore kuu suuragelin sida raajaxa waxaa la yidhi imaamka ragcad labaad buu rukuucay adum iska taagnaan mise waad raaci salaadaadii haddii la eego inaadan raacin wey oo rukuucdaadi waad dhamaysatay nin ma'muuma salaadii haddii la eegana imaamka inaad raacday wey waladharu annahu yarkacu macahu rukuuc labaad baad la rukuuci hadday waad rukuucday laakiin maadan sujuud haddana mar labaad baad rukuucday rukuucda tii hore jirtee tan labaad waa iska mutaabaco waa ilaa wey waa mulqa wey ayib wayuxsabu rukuucuhu lwalu rukuucdiisii horena waa loo tiri fi sida raajixa tan imaamnimaad ula rukuucay ee tii horaa kuu jirta waa ko haddan baad kadib bay sujuud kuu gashay sujuuddanna waa lama tirin rukuucdan dambe ma tirsana fa ragcatu ragcadii mulafaqatun waxaa la isaga soo googooyey min rukuuci ulaa ragcaddii hore rukuucdeeda iyo sujuudi aaniyati talabaad sujuude hal ragcad baa ku dhamaystirantay waidriku biha aljumuca ala fi lasaxi sida raajixaana jumcadii waad haleeshay ayb taa waxay ahayd imaamkii marka labaad rukuucay adoo sidii u taagan haddaad raacdo raacina oo taadii iska wadato falow sajada hadduu sujuudo calaa tartiibi nafsihi naftiisi salaadiisii tartiibkeedii caaliman isagu og biana waajibahu waajibkiisu almutaabacatu imaamka inuu raaca inay tahay baalat salaatuhu salaadiisi way buraysaa waayo waxaan salaadii la ogoleen oo mukhaalafo uu sameeyey camdan buuna u sameeyey wain nasiya hadduu ishalmaamay ow jahila uu jaahil ka noqday lam yuxsab la tirin maayo sujuuduhu lawal sujuuddiisa hore la tirin maayo fa idaa sajada taaniyan mar labaad sujuudo xusiba waa loo tirin sujuudahan horeed sujuudayso lagu haddaad mar labaad sujuudo la timaado waa lagu tirin walasaxu sidaa sidoo kale idraaku jumucati meelo weeye bi haadihi rakcati ragcad maanaa keligaa baad iska wadatay waad iska sujuudday waad iska istaagtay waad soo tukatay waad soo rukuucday haddana waad soo sujuudda hore iyo rukuucdan dhexda ma lehe rukuucdii hore iyo sujuuddan dambe unbaa la isugu kaa qaban sida raajixa diraaku jumucati wey bihadii rakcati ragcadan kamurat istajdtaani hadday dhammaystirmaan qabla salaami limaami imaamku intuusan salaada ka walow takhallafa hadduu ka daaho sujuudi sujuudi naasiyan isagoo ishalmaansan xataa rakaca alimaamu ilaa uu rukuucay bianiyati ragcaddii labaad rakaca uu la rukuuci cala almadhabi salaaddii baad tukatay waad la rukuucday waad sujuuday waad sujuudi waad fikiraysay baa kugu tash iyo warab baa ga meel baa magnad iyo kaaga dheganayd sujuudi baa isku halmaantayba saa usujuudsade usujuudsaded baad mar dambe soo baraarugtay soo egtay sa haddaad soo boodayba ilaacaddii labaad buu rukuucay maxaad samayn la rukuuci taana wuu kaa qaadiyo cufiya can ummatii wadna allaha wadaa can ummati alkhataa wاnisyaana aleyh nisyaanka dhhin cafis weeye cudurdaar kaljaahili baad la mid tahay xukmu masbuuqi waad la rukuuci ragcaddana way ku jirtaa wey cala lmadhabi sida raajix ah halkaasaan caawa ku daynayna iyo baabu salaati alkhawf dhaweyta tukan gaadna low bacda cisha aynan ahayn habeen dhaweyta halkan salaat cisha haddayna qab bacda cisha ahayn khawf tukan lahaa baa laga